أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم calaa sayidina waxabiibina wqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin taabicu lmunaadaa munaadaha midka dabagala taabic baa garanaysaa taabic intee nooc ahaa ya afar albadel annacat albadel annact alcaطf tawkiid afartaas hadday munaadaha daba galaan maxaa la sameynayaa intaanuu dhuhu rabaa wayajri maa ufrida aw udiifa maqruunan min nacti lmabniyi wa taakiidihi wa bayaanihi wa nasaqihi lmaqruuni bial calaa lafdihi aw maxalihi wamaa udiifa mujaradan calaa maxalihi naxw qul illaahuma faatira samaawaat ويا زيد أبا عبد الله ويا تميم كلكم أو كل كلكم أو كلهم ويا زيد أبا عبد الله ونعت أي على لفظه والبدل المجرد والمنصوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا haadaa kani ah alfaslu ee fasalka ahi macquudun waa mid loo guntay liaxkaami taabici lmunaada munaadaha kii raacayay axkaamtiis darsigan waa darsigii soddon yahaa shanaad soomaa waalxaasilu taabiculmunaaduhu waxaa ka xaasilaya axkaama waxaa weeye ana almunaadaa kan loo dhawaaqay idaa kaana mabniyan haduu yahay halkaa masaalada u fiirso kan loo dhawaaqa hadduu mabni yahay oo wakaana uu yahay taabicuhu wax dabagalay nactan uu yahay aw ta'kiidan uu yahay aw bayaanan uu yahay bayaan maxaa laga wadaa cadfu bayaan baa laga wadaa cadfu bayaan uu yahay aw nasqan maxaa laga wadaa cadfu nasqi uu yahay cadfu nasqi yacni xuruuftii wataa wa iyo waxaasuu wataa cadfu bayaanna xuruufta ma wada bedelkuu la mid yahay agga xagga axkaamta bilalifi walaami alif iyo laamna ay la socdaan wuxuu yidhi horta waa mabni munaaduhu waa mebni waxa raacayana waa tanacti ama taakiid ama bayaan ama naskh alif laam al wata yacni warka waa ku dhacay soomaalin al wada wataan wa kaana uu ahaada maca daalika intaa la jirankeeda mufradan uu yahay munaaduhu mufrad uu yahay mufrad maxaa laga wadaa waa kii mebniga ahaadee mufrad muxuu noqonayaa waa maa laysa mudaafan marka waa inuu mufradna wuu yahay aw amase mufrad maaha waa mudaafan mudaaf weey wa fiihi waxaana ku jidha mudaafka alif wallaan baa ku jidha jaazi intaa markii la helo jaas waxaa ku bannaan fiihi kaa wax raacay alrafcu in la godo calaa lafdi lmunaada isagoo lagu raacinayo warkaa waa ku dhacay soo maa wanasbi in la kordhigo calaa maxalihi asagoo lagu raacinayo waaya taquulu waxaa dhahaysaa yaa zaydu zaydow addariifu ee dhugta lahayow addariifu horta maxay dabagashay zayd zayd munaada mabni maya waxaa dabagalayso nactoo taabici nactiya maah cal wataa soo maah maxaa kuu banaan dariif laba arrimood birafci yaa zaydud dariifu icraab nactun marfuuc xagee marfuuca ka keentay yaah zayd lafdigiisabaa marfuuca zayd laba xukunsama wato mamniyun cala dam fii maxalli nas marna mamniyu calaa damidaas godaalkaas baa kaga sifeynaysaa addariifu waa nactun lizayd oo marfuuca marfuucnimada xagee ka keentay zayd lafdi ahaan buu godaya meela socotaa yaa haye maxaa kugu bannaan wadariifa inaad kor dhigto oo aad tiraad yaa zayd ariifa oo macnaheedu muxuu yahay adhariifa waa haye nactun lizayd nactun calaa maxalli zayd zeed maxalkiisaa ka sifeynaysa zeed hadda godaal baa saaran soo maahan nuuci ciraabtiisii hoose oo maxalu zayd oo munaadada soo mansuub maa halka inaad kasoo sifayso marka waa laba xaaladood sifadii laba siyaaboodba adariifuna waa nactun calaa zayd marfuuca dariifana nactun calaa maxali zayda oo mansuuba warkaa ma ku dhacay wafi takiidi adkeyntiina yaa tamiimu reer tamiimo ajmacuuna dhammaantiin hay ajmacuuna ha tawkiidun litamiim maxaaladkii lafdiga tamiim godaalka saaran buu ku raacay soo maa hayatami ajmaciinana tawkiidun limaxalli hee tamiim tamiim maxalkeeda oo ah fii maxalli hee nasbi ah warkamakudhacay wa filbayaani cadfu bayaankiina waa kan yaa zaydu kursun yaa saciidu saciidow kursun ahaayow taasaa umaan cadfinaanka loo macnaya ahaayo baa loo macnaya kursun ahaa kurs saddex macnay leeda mid caqli badan mid doqona iyo midka xoolaha raaca saddexaas macnaa way leeda warkaa waa ku dhacay soomaa yaa saciidu saciidow kursun hee marka sida u fiican sida macnaha fiican qaado yaa saciidu saciidow kursun caqliga badnaa ahaayow kursiga ahaayow yacni kii caqliga badnaa hee ahaayow kursan marka kursun haddaan dhaho waa cadfu bayaan oo lisaciid ah lafdu saciid buu cadf yah haddaa kursan dhahana limaxalli lafdi saciid lafdiga saciid maxalka uu joogo ayuu wuxuu ku yahay hee wafi naski cadfu naskigana yaa zaydu wadaxaaku oo kale wey yaa zaydu zaydow iyo wadaxaaku daxaakow maxaa kaloo dhihi kartaa wadaxaakana waan dhihi kartaa warkaama ku dhacay oo haddaan daxaaku dhaho alwaa waxa rafacadfa addaxaaku macduufun calaa lafdihee zayd wadaxaaka alwaa waxa rafacadfa addaxaaka macduufun calaa maxali zayd baaraka allahu fiikum qaala shaaciru wuxuu yidhi yaa xakamu lwaarisu can cabdilmaliki yaa xakamu xakamow alwaarisu dhexlayayow ay ladii yarisu wey can cabdilmaliki wax ka dhexlayayow marka xakamu soo munaado maah alwaarisada maxay tahay waa sifo sifatun lil lilxakam xakam haye maxaa kaloo soo arooray waruuya waxaa la soo wariyey birafcil waarisi iyo wa nasbihi haye yaa xakamul waa la soo wariyey warkaa ma ku dhacay xagga maxaa kugu baxay marka haddaa alwaarisu dhahana waa sifatun li lafdi xakam haddaan dhaho waarisana sifatun limaxalli xakam warkaa ma ku dhacay yaah waaya qaar baa la socdo qaarna iska hurda hurdooy iska daayo hurdada hurdo cid cid hurdu saaka ka soo jiba keentay ma jidho cid saaka hurdada meel kasoo gaadha ma jidhaa meel soo taabata gunteeda lama taaban karo beradu way ku furfuraysa haddaa hurdada berati qof dhan oo furfuran baa noqonaysa gaarigu hadduu iska fadhiiso ma furfurmo haddaad iska seexda waa furfurmaysaa mar walba walbaa ku furmaya hadhowdii meeshii aad joogtay ma joogi karaysa hoos baa uga dhacaysa wa qaala aakar wuxuu yidhi famaa kacabu bnu amaamata wa bnu arwaa biajwada minka yaa cumaru ljawaada famaa kacbnu amaama ninkaas iyo wabnu arwa labadaa ninba ma ahan biajwada mid kuwa kaa wacan minka adiga kaa dakisan yaa cumaru cumarow aljawaada ee deeqsiga ahaayow qofkii ambar wuu ku wareeraya aljawaa sifa maa yaa maxaa cumar way gudan tahay maxalkiya baa sifadii lagaga raaciya hadda warkama kudhacay soo maa maxaaaljawaad shuruuddi ma buuxisi nacati ma tahay alna way wadataa soo maahan yaa nactanaysaa munaadaha ah mufrad ah munaada ah mufrad oo mamniya soo maa munaada mufrada oo mamniya daba socda marka wa kaana maca daalika mufradan qaybtaasi raacda waaya waalqawaafi qaafiyaday gabaygu ku socdaana mansuubatun waa mid kordhiga yacnii gabaygan beedkaga ku jiro ayaa waxay ku socotaa kordhig ku socota marka su-aalshiikhu muxuu u doortay godaal iyo kordhigba meesha bay taallaaye muxuu godaal kordhiga u doortay intanuu kaga jawaabu rabaa yacni yaa cumarul waa la dhihi karay soomaa muxuu jawaadda u doortay gabayaagu wuxuu qawaafida beedku ku socday baa mansuuba ahayd markaa waa ku dhacay soomaa yacni warkii soo socdaa wuxuu ahaa meesha ugu dambaysa mid ay kordhigan tahay marka kordhig maadaama ku bannaan yahay taasaa loo kordhigay warkaa ma ku dhacay qaafiyatulbeyt wa qaala wuxuu yidhi alaa yaa zaydu wadaxaaku siira faqad jaawastumaa khamara ariiqi alaa how yaa zaydu zaydo iyo wadaxaaku yow siiraa dhaqaajiyo socda faqad jaawastumaa waa dhaafteen khamara ariiqi ay mastuura ariiq dariiqi kii awdnaa waa dhaafteen khamar wadada aan loo jeedin oo qarsoonba wuu ka wadaa wadada intii qarsooneed waa dhaafteene dhaqaajiya oo socda waaya waaya marka alkhamar waxaa layihaha maa waaraaka min shajarin wahayri yacnii wadada wixii qarinayay geedaa ku qarsoon waa hawd hawd wey waddadu waxay dhex maraysaa dhul hawda dadka miyaa la arkayaa marka marka dhulkii qarsoonaa ama jidkii qarsoonaa waa dhaafteen dhaqaajiya wey xagee ka daliishanaya hadda wadaxaaku soo maah wadaxaaku waxaa lasoo helay baa la layidhi wadaxaaka iyo wadaxaaku labada waa la soo helay wa qaala allaahu subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi weynaaye allaah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa muxuu yidhi alle yaa jibaalu buurow awibiila celceliya tasbiixda macahu maca sulaymaana watayra beedkan ayaddan meel baa laga soo deliishaday maalin hore xagee ahayd yaa jibaalu bay ahayd soo maa waatan ku yidhi dadeerna wuu daliishan doonaa waatan waayra culimmada waxay yidhaahdeen wa quri'a baa la ahriya watayru baa la ahriya hadda marka watayra hadii la ahriya godaal kordhigaas waxay xagee la geenayaa saddex icraabood midkood bee leeda ciraabta <clears throat> hadda aan haysanoo ah haye sheega watayra waxaan leenaha alwaawa xarfa cadfin adayra macduufun calaa maxalli jibaal taa waa ta hadda uu jeedo in loo icraabo warka waa ku dhacay soomaa icraabo kalnata wowdana waxaa laga dhigi karaa baa layidhi mafcuulun waawilmaciyo maxaa la dhigi karaa waatayra maca tayri la jirankeeda warka waa ku dhacay soomaa waxa kaloo dhigi karaa baa layidhi atayr mafcuul baa laga dhigi karaa oo walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaan daawuuda minaa fadlan soomaan walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlan baanu siinay soomaa wa tayranaa waanu siinay saasna way noqon kartaa halkaa in lagu soo cadfo warka waa kudhacay sooma wa aataynaa ama la dhaho wa aataynaa tayra wa aatay in loo soo qadaro mafcuuloo in loo keeno ficil aataynaa in loo keeno saddexaas xaalaba waa lagu kordhigi karaa warkaa waa ku dhacay soomaa in la yidhaahdo almaciyo weeye ama maxallu hee jibaal bay ku cadfan tahay ama ama in la yidhaahdo waa mafcuul oo ficil aatayna la mid ah ayaa hee qarsoon haddii la godana qaraaco sheegaysa wiy in la godayo oo watayiru la dhahayo ayaduna marka maxay tahay ayadan laba ciraabood bay qaadan kartaa haye ciraabtu ka rabo maxay taha sheegade jibaal lafdigiisa in lagu cadfo oo aayru macduufun calaa lafdi jibaal haye si kalena waa la dhihi karaa baa la yidhi haye carayaa soo saaraya yaa jibaalu buurow awibii la celceliya macahu macahee sulaymaana la celceliya tasbiixda waatayru shimbirow idinkuna la celceliya haye maaha haye yaa maxaa tiri aduu war sheega noo faahfaahay haye munaada alwata munaada alwata sidee lama sidee dhegeysta munaada alwata maba jiraba waa in ayuha laga hormariya hadda yaa arajul ba irtarabtaa yaa rajul lama dhigi kar yaa ayuha rajul in la yidhahdaa sideeda alkaafiruun eemaan dhahaa qole yaa ayuhannaasu wixii alwata in ayu la keeno mooyaane si kale laguma nadaagi kara waxaa la yidhi watayru waxaa kaloo dhihi karaa cadfun calaa damiiri awibii ku jira waa lagu cadfi karaa marfuucawibisoo marfuuca awibii la celceliya hee buurow hee la celceliya soo maahan watayru shimbirow idinkuna la celceliya marka atayru macduufun calaa damiiri awibii ku jira haddii la yidhaahdo see lays cadfin karaa damiir iyo daahir maxaa la dhahayaa fasli baa ku jira meeshan fasli baa jiro fasligu meeye macahu baa fasli ah haddii majamaca u joogin laysuma xiri karo soma ya mm. uskun haye uskun anta wasawjuka soomaa uskun anta wasawjuka uskun dega anta wasawjuka uskun alkeeda waa anta uu qarsoonyaha antada anta maxaa waa fasli wasawjuka hayee ku cadfanta zawjuka antadaa uskun bay ku cadfanta waa fahamtiin soomaa marka fasliga macahu baa keenaya in lagu cadfi karo adayr damiirka hee a ah, ku jira warkaaba ku dhacay soomaa marka hadda ujeedkan ka leenaha waxa weeye adtayru haddii la godanaya in lagu cadfo jibaalu lafdigeeda so-aas ma haddii la kordhigana in lagu cadfo maxalu jibaal wahaadihi tani amhilatu mufrad wey soo jeedid yani mufrad la taabiceeyey mufrad muxuu ka wadaa yani munaada mufrada ah, taabiciis weeye warkaa ma ku dhacay oo hadda intaad hosheegin oo dhan waa ii sheeg xakamu iyo cumaru iyo jibaalu iyo ii sheeg zaydu iyo soma jeed maxay yihiin waxaas maxay yihiin waa mufrad soo maa haye waxaa hadda uu ku gelayaa damiirkii asna taabiciisu khiyaarka uu lahaa waa kan haye wakadalika sidaasoo kale waxaa almudaafu mudaafkii alladii kaasoo fiihi al ee la socotay taquul waxaadhas hayaa zaydu zaydow alxasanu lwajh ha yaanan ka khaldin sabab waxa weeye yacni shaygii munaadihii munaaduhu mufrad buu ahaa laakiinse cidda munaadaha la socota waa marna mufrad ah marna hee mudaafa tii mufradka soo dhaafna hadda alwaariu waa mufrad aljawaad waa mufrad ee iisheeqobo wadaxaaq waa mufrad sidaa soo maaha iisoo qabtii kale adariifu waa mufrad haddana wuxuu kuu sheegi doonaa isimkii markii la sheego munaadaha ahaa iyadoo la raacinayo wax mudaafa mudaafkaasna uu wato cal uu wato wakadalika waxaa la mid a almudaafu aladii fiihi calal la socotay taquulu yaa zaydu lxasanu lwajhi xasankii baa la isku haystaa marka xasankaas laba khiyaar baa leedahay yaa zaydulxasanul wejhi amase yaa zayidul xasana alwajhi soo jeed xasanu iyo xasana shardiga mudaafkaas muxuu yahay waa inuu al sa saa ola soco yaa hahay oo marka alxasan waxaan haysaa waa hee nactun lilafdi zayd haye xasana alxasana nactun limaxalli sayd soma jeedid waayahay waqaala shaaciru wuxuu yidhi yaa saaxi yaada daamiru lcansi ciis midin qoray cansi midin qoraya ciis buu qoray yaa saaxi saaxiibow yaada daamiru alcansi yani gaadiidka boglaalan kan u saaxiibkaayow alcans waa gaadiidka daamirna boglaalan marka gaadiidka boglaalan kii u saaxiibka ahayow yaada daamiru yaada yaa haada yaa ciraabaya yaa haada ciraabaya yaaha yaxarfu yaa xarfu haada alhaawlid daa ismu ishaara meeshii aan ka baqaya ku dhacaysaa marta marnaba soo ciraabno soo ciraabno soo ciraabno marna magaha dhihi laa taquulu laa garan mayno waa su-aal fiican ma ogin su-aal weeya nafyul cilmi waa war la gartay laakiinse maya majidh waa layidhaha waa soo ciraabno yaa haada waxay la mid tahay yaa muxamed maxaad soo ciraabaysaa yaa xarfunida haye sheekh haye yaa xarfunida haye haali tambidaa haye haye haye barak allahu fiik intaa yartaa fii maxali nasb ismu ishaaraha waxaa loo ciraabayaa sidii muxamed oo kale markuu munaado yahay mala socotaan maxamed ciraab yaa xarfunida muxamed munaadaa mamnuya calaa dom somalays saasoo kale icraab maxaa yeelay haadaa markaan dhaho jaaa haada haadaa ismu ishaara mabni cala sukuun fi maxalli rafci faacil soomaa waxa u diiday godaalka in la saara mabni weeyaane mabni weyan lakiin sida caadiga way godan tahay warmsomsan booska haada haddii maxamed la dhigaas oo muxamedun lama dhigi macnaha marka haadaa way godan tahay maxal damaa bay joogtaaye mabninimada u diidaysa hadda markii la soo gaaro munaadanimada sidii maxamed u icraab maadaama wix mabniga isugu yimaadeen maxaan marka mabniga ayadoo wadatosmabniya calaa sukuunti lagaba tegaya hadda waxaa laga hadlayaa yurfacu yubnaa calaa maa yurfacu bihi haadaa marka waxaa lagu godo muxuu yahay soo fii maxalin rafci damaa soo maaha kaasaa marka hadda mabni kaga dhigaysa maxaan haysaa markaa haali daa ismu ishaara mabni cala adam fii maxalli nasbi munaadaa mabni cala istiqdam fii maxalli nasbi warkuwaadhayn tii wey marka yaa daakanow addaamiru alcansi addaamir alcansi gaadiidkiisuu boglaalan yahayo wey waxaan dhahaysaa markaa yaa daakanow addaamiru uu boglaalan yahayow waa soo sheegnay daada waxaa ka dambeeya ama bedel weeye ama bayaan weeye sida haada waxaa ka dambeeya ama bedel baa laga dhigaa ama bayaan baa laga dhigaa warkaa waa ku dhacay soomaa marka yaa daa addaamiru maxaa kaloo ku bannaan addaamir eeg marka addaamiru lcansi damiirkii mudaaf ilayhi wakaa soo jeedid addaamiru lcaynsi marka mudaaf ileygaas ma garanaysaa u ah hadduu eebba kuuroon yahay u ah ii sheeg cadfi bayaanka u ah ama bedelka u ah daada so-aal ma wato yah shardigaas hadduu wato bes weeye addaamirka waxaa kuu banaan addaamiru oo maxal lafdi lafdiga daa aad ka ciraabis ama maxalu daa ka ciraabo aad tidhaahdid addaamira yurwa waxaa la wariyey haye birafci daamir baa la wariyey hadda maxaa idinka idiin qoran xaraka ahaan kordhig soo maa danbaa idiin qoran haa birafci daamiri baa la wariyey wa nasbihi inta waa la wariyey fa in kaana ta hadda maxaa haynaa marka shayga la tilmaa munaaduhu waa mabni munaaduhu muxuu yahay yaah idaa kaana mabniyan soo ma jeedid munaaduhu waa mabni hase ahaatee cidad tilmaamaysa laba kala noqotay mufrad alwata ama mudaaf alwata ma la socotaa wixii haddaan sheegnaqaybbuu ka soo reebayaa fa in kaana hadduu yahay marka ataabicu midka raacay min haadihi alashyaa mudaafan hadduu yahay waa mudaafan laakiinse walaysa fiihi laalif wallaam alkuma jidho yuu lid ku yahay alxasan lwejh soo maa buu ku yahay tacayana markaa nasbu cala almaxal maxaa waajibaya annasbu cala almaxal ma jiro marfuuc lagama dhigi karo warkaa ma ku dhacay marfuucee eh, lagama dhigi ka qawli ka wadhahaysid yaa zaydu haye saaxiba ma dhihi karti saaxibu oo eh, lafdi zayd baan ku cafiyaa ma jiro maxaa yeelay haada almudaaf hee laysa fiihi al warkama ku dhacay yaa haaye yaa seexday waaye heye saaxiba yaa zaydu zaydow zaydkaasoo saaxiba camrin ahaayow saaxiba marka waxay noqonaysaa waa sifatun hee limaxalli zayd wayaa zaydan maxaa qoraya ahriya yaa zay duun soo ma ah yaa zaydan buyuu qoraaniga yuu u qoray yaa zaydan waa khalad yaa zaydan ma jidhaa yaa zaydu ina waa calam soomaa wuxuu yaa zaydu zaydow abaa cabdilaahi yaa zaydu zaydow abaa cabdilaahi ahaayow wayaa tamiimu reer tamiimow haye kullakum dhammaantiin haye kullahum dhammaantood waaya wayaa zaydu zaydow waabaa cabdillaahiyow yaabaa cabdilaahiyow qaala allaahu tacaala qul dhanee muxamadow allaahuma yaa allaah waxay yidhaahdeen culimmadu raximahum raximahumullah kelimadda allaahumma waxay ka timi yaa allaahu aaminna saasaa ka timi yaa allaah hee aaminaa baa ka timi baa layidhi koow maxaa la sameeyey marka haddee yaa allaahu aaminaa ka timi fa xudifat ilhamzatu hamsadii aamanaa ku jidhay soo garamaysid yaah waa la tuuray takhfiifan baa loo tuuray maxay kusoo muuqday ha yaa allaah ku jidhay soo maa iyo miin baad kusoo muuqday soo maa yaah uma kadibna udqimat ilmiimu filhaa waa lasu idqaami humma baa soo baxday kadibna maxaa laysugu idqaami ciwadan can xarfi nidaa'i baa xarfunidaagii yaada ahayd horta waa la tuuraya ayada ayada hee ayaduu tagtay miimka marka hada lagu dhejiyey ayaa ciwad wuxuu ka yahay canilyaai warkaa waa ku dhacay soomaa marka haddii yaa allaahumma la dhaho maxaa isku imaanaya miim iyo yaa ciwad kala ahaa soomaa marka ya-da waa la tuuraya allaahumma saasaa ku timaada waaya qul illaahumma qul waxaad tiradaa nebi maxamedo allaahumma dheh markaa allaahumma icraab waa lafdu jalaala mabniyun cala dam fii maxalli nasbin waxaa weye waa lafdu jalaala hee mabniyun cala dam fii maxalli nas walmiimu ciwadun can xarfi nidaa'i walmiimu hee ciwadun can xarfi nidaa'i almaxduufa waay qul illaahumma faaira samaawaat xagee buu ka daliishanaya shiiku hadda faatir asamaawaat buu ka daliishanayaa waaya faatir asamaawaati eeg al miya wadataa faatir asamaawaat yah ma wadato haye haddaysa al wada marka maxaa la samaynayaa waa in la kordhigaa faatira waa la yidhahdaa wain kaana hadduu yahay halkaas wuxuu ku dhaafay shiikhu walwaalyaal wax kao firsada mudaafkii mebniga taabica u ahaa laakiinse hee aan asha wadan horena muxuu kuusoo sheegay kii asha watay hadda xagan fiirso wain kaana taabicu nactan liayin kelmadda ayun soo garamaysaan hadduu tilmaan ay la socoto maxaa la samaynayaa iyada tacayana waxaa waajiba rafcuhu baa waajiba in la godo tilmaantaas cala lafdi lafdiga ayuu la raacinayo yaa ayuhannaasu yaa ayuhannabiyu yaa ayuhannabiyu nebiyow inaad tidhahdoo kale yaa ayuhannabiyu nebiyow marka maxaa dhahaysaa yaa xarfu nidaa ayu nakira maqsuuda waa munaada nakira maqsuuda waa munaada mabniyun calaa dam fii maxalih nasbin haadaas waa tambiih ka soco annabiyu sifatun liy marfuuc xagee marfuuc ka noqota sifatun limaxalli ayin ayin baa maxalkeeda laga cilaaba maxalka ayin muxuu yahay waxaan ka wadaa lafdi ayin muxuu yahay sama ogodna lafdi ay ku celiya ciraabtiisa yaxarfu nidaa'ayu waa munaadaa mabniyun cala dam fii maxalli nasbin nakira maqsuuda sidiisa loo cilaabaya marka waa fahamta soo maa haa litambiih kadibna annabiyun maxay noqonaysaa yah waa sifatun lilafdi ayu marfuucadakhiir marka wuxuu yidhi mar kasta oo ayu la sifeenayo god waxa lafdigana ku raaci warkaama ku dhacay yaa kariim in kaana taabicu hadduu yahay badalan uu yahay bedel aw nasqan weeye cadfu nasqi uu yahay biqayril alif wallaamna aysan wadan yaah ucdiya waa la siinayaa maa yastaxiquhu wuxuu mutaystay low kaana munaadan hadduu ahaan lahaa waaya wuxuu ku yidhi fiili bedelka soo garan maysaan iyo cadfu naskiga cadfu naqsi muxuu ahaa muxuu ahaa midka waawga wato waaye labadaas markay munaadihii daba galaan oo aysan alna wadan hadday al wataan maxaa la samaynayaa hadday al wataan maxaa la samaynayaa labadii xaaladee haddaysan al wadan baa noo soo haray soo maa haddaysan al wadan waatan ucdiya waa la siinayaa maa yastaxiquhu waxay mutaysteen low kaana munaadasagoo hadduu ah, munaada ahaan lahaa asagu hadduu munaada ahaan lahaa wuxuu mutaysan lahaa ayaa hee la siinayaa taquul waxaa dhahaysaa yaa saciidu saciidow kursun kursu kursiyow bedel baa ka dhigaysa yaa saciidu saciidow kursiyow waa bedel soomaa haata al ma wadataa su'aal baan weydiinaya yaa saciid kusoo jeedaan dib u laabo hal mar yaa tamiimo ajmacuuna mau jeedaa maxaa ku xiga yaa saciido kursun waxay kala yaa saciidu kursu yaa saciidu kursun sheegade yaa kii hore waa cadfu bayaan kan muxuu yahay kan muxuu yahay bedel muxuu yahay kani marka kelmaddii laftigeedii haddaa bedel u niyeysatana yaa waxaa ka dhigaysaa sidii ina ayadu munaado tahay oo kale haddii ayadu munaad tahay maxaa laga wadaa tanwin ma qaadanayso yubnaa xalaa marfuucu bihi noqonaysa markaa ku dhacay soo haddii munaadada aan lahayn marka kuris xagga ma fahamteen kelmadda hadday bedel tahay seeloma socotid alla aysan wadan maxaa la samaynayaa sidii ina ayadu bedel tahay baa loo dhaqmaysaa kelmadaa fiiranaysaa mufrad miyaa mise waa mufrad hadday mufrad tahay yumna calaa maa yurfacu bihi haddiisan mufrad ahaynna mansuub caadiyaa saaraysa munaadaha see loo dhaqmi jire saa soo maa ah. fiira halkan yaa saciidu kursu baa dhahaysaa kursun dhihima karays ma dhihi karays soo ma jeedid kursun ma jidho maxaa kursun waa ciraab caadiyaa saarta hadda kursun u yeer kursun u yeerba kursiyow dheh maxaan haysaa hal mar baa godasa soomaan sidaas ola dhaqan hadeerna yaa saciidu kursu dheh warkaa ku dhacay soomaa waa goorma haddee kuu tahay hee bedel haddee kuu tahay wey biayri timin hayri tinmin soo kamaa taquulu saa u dhihileedoo kale yaa kursu udhihi lahayde marka hadda kursu waa badelun min hee saciid badelun min saciid haye marfuuc calaamatu rafcimarka marfuuc hadduu yahay xaggee loo tusaale qaatay lafdiga hee saciid waayahay kamaa taquulu wayaa zaydu haya abaa cabdillaah horta abaa cabdillaah markaa u yeeraysa munaadaha caadiga yaa zaydu abaa cabdillaahi taa hadda maxay tahay waa bedeldee yaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi abaa cabdillaahiyow markaa bedel micnaynaysid ficilwarkii soo wada celi asagoo dhan hadduu bayaankaa noqdo hawshaad waa adagta yah hadduu bayaanaya soo maahan haa abaa saciid ahaayow baa dhahaysaa hadduu bedel yahayna yaa saciidu saciidow aba cabdilaahi haye abaa cabdilaahiyow baa dhahaysaa yowdii baa soo celinaysaa hadduu bayaan yahayna yaa saciidu saciidow abaa cabdilaahi ahaayow baa dhahaysaa warkabaa ku dhacay soo maa hadda marka waa bedele yaa saciidu saciidow okay abuu cabdilaahi soo idaafo maah marka idaafo la raba in la nidaayeeyo ma mubniba maxay tahay mansuub mansuubnimadu ku marka yaa saciidu abaa cabdilaahi abaa cabdillahi waa bedelu min haa maxalli markaa ah. min maxalli zayd warkama ku dhaca horta kamaa taquulu saa u dhihi lahayd yaa abaa wa fi nasqiyiina waa kan yaa zaydu wacam haya camar maxaa dhahaysaa yaa zaydu ku dhawaaqa yaa zaydu waa camru camrun ma jidho camru camru haye dheh markada yaa zaydu waa camru albaab harfacadf camr mactuufun calaa lafd zayd camar oo bannaan taagan sa ugu yeeri lahayd yaa camru saatana uga cadaf wey macnuhu saas uga cadaf wayaa zaydu haye wa abaa cabdillaahi binnas wahaakadaa sidaasoo kale aydan ku laabanaya xukmulbadeli wanasqi weeye low kaana almunaada hadduu ahaan lahaa mucraban hadduu mucrab ahaan lahaa halka ayaa ii fahmay intaa dambe intaas ku joojinaynaay sidaa haddaa u xukuntay ayaa hadduu munaaduhuna mucr yaha loo xukminaya haye yaa ii sheegaya yaa ii sheegaya hadda rasuulallaahi waa munaada ah muxamedna waxaa weeye muxamedna waxaa weeye waa bedel weeye haye hay waxaan rabaa yaa rasuulallaahi baa munaada ah muxamedna waa bedel haye in laisku xiraa rabaa haye siida yaad qaadanaya horta maxaan dhahayaa hadalka tusaalahaas saa waxay ku xiran tahay intaa inaad fahamtid wahaakadaa sidaasoo kale ayuu noqonaya ayadan ku laabanaya xukmul badeli wanaski xukunka bedelaw kaana munad hadda xukunka bedelku muxuu ahaa xukunka bedelka yanasqu muxuu ahaa ucطiya maa yastaxiquhu low kaana munaadan muxuu noqonayaa yaa rasuulallaahi horta aad udhe yaa rasuulallaahi haye muxamedna ka bedel muxamadu muxamadu muxamed sidii inuu bedel yahay oo shaqaysiinaysaa markaa ma ku dhacay yaa haye ashrafu ka bedel haye maya meesha maxamed ashraf keen haye yaa rasuulallaahi ashraf baa dhahaysaa soo ma jeedid yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ashraf alkhalqi khalqiga kii ugu sharaf badnaayow suma jeedid hada bilahi towfiiq sal allah wslm alaa nabiyina muxamed wla aalihi wsaxbi ajmaciin